bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii sulam اlwusul ilى cilmi اlusul fi twxiid illahi waitibaaci rasuuli salى اllahu alayhi waalihi wasalam lisheykh xaafid ibni axmed alxakamiy raximah اllah waxaan ku jirnay baab lasmaaءi wasifaat khaasatan masaladii ku saabsanayd sifat lkalaam inuu alla subxaana watacaala u hadlo oo min sifaatihi alla tilmaamihiisa ay kamid tahay inuu hadlo haddaba marka weliba waxaan sheegnay sifatu lkalaam inay tahay sifa daatiya ficliya oo alla subxaanahu watacaala marku doono ayuu hadlaa dhinacaa sifa ficliyay ka tahay dhinacna sifa daatiya weeyaanoo ilaahay daatadiis waxay ku sifaysan tahay inuu kalaam u kalaamo oo mutakalim alle uu yahay subxaanahu watacaala firaqa iyo dadka siay u kala qabaan masaladan yaan ka hadalnay ahmiyadda masaladanna waxa ay tahay allah subxaanahu watacaala khidaabka ama la waramidda oo khalqiga la yani la khidaabay amarka uu amray waxa uu ka reebay digista uu u digay yani bishaarada uu u bishaareeyey risaalada nebiga sal ly slam soo diritaanka uu nebiga soo diray dhammaantood waxay ku tacalluqaan sifadan oo haddii sifadan la waayo risaalana waa u dhammaatay maxaa yeele risaaladu waa warkii ilaahay oo lasoo gaarsiiyey khalqiga warkii ilaahay oo rasuulkii loo soo dhiibay oo rasuulkiina uu dadkii gaarsiinayo amar iyo nahyina waa u dhammaatay shareecana halkaasay ku tagtay saa darteed marka masaladan masale aada iyo aada muhim u ah weeyaan oo culummadii salafkuna ay u dhibaatoodeen qaarkood loo xirxiray qaarkood loo loo dilay oo ay aada iyo aada markaa ugu yacni xaqa bayaanintiisa aaday ugu dadaaleen kutubtooda mu-alafaadkoodana masaladan oo caqaa'idka aaday ugu dhigeen marka firaqa waxaan kasoo hadalnay dhowr kooxoodan kasoo hadalnay waxaan ka hadalnay qoladan marka iyagu ahlulxuluul walitixaad oo iyagu fikirka ay ka qabaan kalaamka allah ay tahay in kullu kalaami albariyati khalqiga waxa ay ku hadlayaan oo dhan kalaamullahi inuu yahay maadaama iyagu ay aaminsan yihiin wax kasta inuu alle ku dhex jiro marka wax kastoo hadlaba waa allay leeyihiin marka oo hadalkii alle kullu kalaami albariyati kalaamuhu sawaun calayna nasruhu wa nidaamuhu saas waa tii uu yidhi ibnu carabi oo nimankaas ugu weynaa ibnu carabi aai alfutuxaat almakiya saasuu ku yidhi waana war aada iyo aada u foolxun waa kaasna waa kasoo hadalnay aljahmiyatu walmuctasilana waa ka hadalnay inay leeyihiin qur-aanku waa kalaam ullahi makhluuqun waa kalaam alleh laakiin ilaahay kalaamkiisa daatadiisa kuma kama soo baxaye meel banaanka ka aho ku abuuraa meeshaas uu ku abuuroona warka ka imaanayay dheheen walidaalika muuse alle marku la hadlaayey geeddii qur-aanka alle uu ku tilmaamay geeddi ayaa warka uu ku abuuray hadalka uu ku abuuray geeddaasaa marka hadalka uu kasoo burqaday oy kasoo baxday qoladaasna iyagooda markaas wixii laga yidhi waa soo sheegnay in hadalkaasu hadal baatila uu yahay sababtoo ah haddii geedda hadalka uu kasoo baxo cidda hadalka uu kasoo baxo ayaa loo nisbeeyaa warkana maxaa yeele kalaamku keligiis ma istaagi karo cidda ku sifaysan ee ku hadasha unbaa loo nisbeeyaa marka waxay noqonaysaa inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii waaqim asalaata lidikrii in loo nisbeeyo geeda hadalkaasna waa hadal cidaan alle ahaynna warkaas nooma dhihi kartaba waxay marka qur-aankana ka keeneen allahu khaaliqu kulli shayin ilahay wax kastoo abuuraa de shay marka la leeyahayna weeyaan eh, wixii alle kasoo haray subxaana watacaala hadda laga wadaa nacam aayadan macnaheeda shay allana waa alle iyo keyrkiisba shay waa lagu ilaaqi karaa bidaliili qowlihi tacaala qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shahiidun baynii wa marka haddii alla subxaanahu watacaala waxaan ognahay inuusan makhluuq ahayn tilmaamihiisuna makhluuq ma aha maxaa yeele sifadu waxay taabic u tahay mawsuufka mar haddii alle marka uu makhluuq aanu ahayn oo uu yani all midka wax abuurayba uu yahay tilmaamihiisuna makhluuq ma aha lama abuurin iyadana tilmaamihiisa waxaa kale waxaa la yaab marka muctazilada baabu afcaali ilcibaad marka la joogo afcaasha addoommada ay samaynayaan yaa abuuray ilaaha abuurayba mawa diidayaan allahu khaaliqu kulli shayin xaggay ka martay markaas ma keenayan aayadda markaas oo kale daaifo walba ahlu bidcana noocaas weeyaan waxaa kale qur-aanka dhexdiisa ka deliishadaan dhowr meelood waxaa kamid a ah, inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan waxay leeyihiin khalaqnaahu baa laga wadaa jacala bimacnaa khalaqa waa asaas hadalkaasna waa hadal baatila sababtoo ah jacalo laba macnay ku timaado hadday hal mafcuul ku tallawdo oo ay u gudubto waa bimacnaa khalaqa hadday laba mafcuul qaadatana ma ahan bimacnaa khalaqa ictiqaday noqotaa sayaray noqotaa wahaakada nacam allahu aladii khalaqa samaawaati alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda wajacala adulumaati hal mafcuulay qaadatay ay wakhalaqa waay markaas laakiin haddii la yiraahdo masalan wajacalu lmalaaikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaasan waxay ka ictiqaadiyeen waay maaha macnaheedu waxay abuureen maaha malaaigtay abuureen maaha macnaheedu ayb marka taasaa iyadana lagu jawaabay iyo adilo kale oo culummadu hadda kutubta mudawalaadka jawaabteedu ay ku taal taallo qoladaas marka qur-aanku saasay ku sheegeen jahmiyada iyo muctasilada karaamiyada iyaguna qur-aanku ee kalaamka alla sifatu lkalaam waxay ka yiraahdeen in allaha tacaala alla yatakalamu mataa shaaa alla marku doono ayuu hadlayaa bacda an lam yakun mutakaliman laakiin ilaahay waxau hadlay isagoon markii hore mutakalim aan ahayn oo waxay diidayaan lkalaam sifa qadiima inay tahay ama sifa azaliya inay alla utahay diidayan oo waxay leeyihiin sifa waxaa weeyaan xaadisa oo alle kusoo darisay waay iyaguna warkooda waa budlaankiisu waa iska cadyahay sababtoo ah sifadan waa sifatu kamaal haddii markii hore sifadan uu waayey macnaha naqsibuu ku sifaysnaayo waay ilaahayna marna naqsi laguma sifeeyo walilaahi mathalu laclaa walilaahi almathalu laclaa karaamiyada iyaguna saasay ka qabaan ashcariyada iyo maaturiidiyada sifadan ayagaan hadda caalamka ugu badanba hadda caalam dadkan hadda madhabka xanafiyada ku dhaqmo intiisa badan waxaa weeyaan waa maaturiidiye shaaficiyada iyo maalikiyada qaar badan oo kamida iyo iyaguna waxay u badan yihiin ashaaciray u badan yihiin nacam marka ashcariyada iyo nimankan layiraha maaturidiyada waxay ka qabaan sifadahan sifatu lkalaam waxay leeyihin kalaamu ullahi alla kalaamkiisa macnan waaxidun hal macno waay waa macnan waaxidun waa macno keliya waa macnan waaxidun qaa'imun binafsihi waa macno hal ah macno hal ah waa baail sababtoo ah haddii layiraa kalaam kalaamka ilaahi waa macno hal ah waxay noqonaysaa amarki iyo nahyiga inay isku mid noqdaan walaa taqrabu zinaa iyo wa aqiimu salaata isku mid maaha qaa'imun binafsihi sax waaye kalaamku alla naftiisa uu qaa'im ku yahay oo yani bimacnaa yani waa sifa daatiya waay waa u tegi doonaa taas macnan waaxidun qaa'imun binafsihi ay leeyihin laysa bixarafin walaa sawtin xarafna maaha sawdna maaha xaraf maaha sawdna maaha de maxaa kalaam la dhahaa marka alkalaam huwa lafdu lmurakab kalaam waxaa la yahaa wax lagu dhawaaqo dhawaaqi iyo sawdna waa islaasimaya qur-aankana dhowr aayadoodaa ku jirto ilaahay inuu dhawaaqayo sheegi wanaadaynaahu min jaanibi tuuri laymani waqarabnaahu najiya wanaadaahumaa rabuhumaa alam anhakumaa can tilkuma ashajara waaqul lakumaa ina shayطaana lakumaa caduwun mubiin iyo aayaad kaloo aada u tiro badan nidaha ilaahi subxaana watacaala kalaamkuna sidoo kale waxaa weeyaan qur-aanka markuu nabiga tilmaamaya laa aqulu aliflaamim xarfun walakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun aliflaamimna waa kalaamullahi markaasaa nabigu uli alifku waa xarf laamku waa xarf miimku waa xarf xadiidka tirmidi uu wariyey min xadiidi ibni mascuud marka macna waaxidun qaa'imun binafsihi laysa bixarfin walaa sawtin ay dheheen qaa'imun binafsihi ayago shaacirada waxay ka wadaan kalaamka alla waa nafsi oo ma soo baxo lama maqlo laysa bicarfin walaa sawtin markay leeyihin yani <clears throat> cid maqlaysaa ma jirta kalaamka alla subxaana wa tacaala taasay qabaan in markaasa yirahdeen in cubira bilcarabiyati fa huwa quraanu haddii carabi lagu cabiro waa qur-aan haddii lagu cabiro eh, in cubira bilcibraaniya fahuwa tawraat cibraaniya haddii lagu cabirana atawra waa in cubira bisuryaaniyati fahuwa injiilun waa injiil hadii luqadaas lagu cabiro luqaadka unbaa kala gegedisan maahane waxay yidhahdeen kalaamullah waa isku mid un hal waaye warkaasna war aada baail oo bayin lbutlaan a sababtoo ah qur-aankii iyo tawreed isku mid maha qur-aankii injiilna isku mid maha waxyaaba badan bay ku kala gedisan yihiin ayb marka macnahaasay ku sheegeen ashaaciradu ayb marka hadalka yani ashaacirada ay sifatu lkalaam ay ka qabaan culamada qaar waxay dhahaan tasawuruhu kaafin fii eh, raddihi yani warkaan in la radiyo in la suuraysto keliyaaba ku filan radintiisa maxaa yeele waxa laga hadlayo oo lagu muransan yahay waxaa weeyaan qur-aankan waxaa ilaahay subxaana watacaala oo gaalada yani ku cajzi geliyey waa qur-aankan waa qur-aankan qul lain ijtamacat alinsu waljinu calaa an ya'tuu bimili haada alqur'aani qur-aankan kan ah marka la yihah war waxaan aad ka hadlaysaan joojiya qur maxaa la yidhaahdaa kalaamullaahi ma yahay mase ma aha ma ahanay leeyihiin nacam kalaamullaahi ma ahan waxaa weeyaan waa cibaara can kalaamillahi kalaamka ilaahay baa laga soo tarjamay ashaaciradu cibaaro ayay ka cabirayaan hadalkii alle macnihii alle naftiisa qaa'imka ku ahay ayaa la cabiray yaa cabiray jibriil oo nabi maxamed maxaa laga yaabaa inay daliishadaan qawluhu tacaala inahu laqawlu rasuulin kariim laqawlu rasuulin kariim waxaa lagu radiyey laqawlu rasuulin tan waxayba daliil u tahay inuu alla hadlayo subxaana watacala sababtoo ah rasuulba haddii mar la yiri rasuul war loo sheego unbuu tabiyaan rasuul oo asaga wax iska mala awaasho ma jirto waxaa kaloo yani iyadana sidoo kale la yiri waxaa lagu radiyey qowluhu tacaala wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah axad mushrikiinta kamid haddii uu ku yimaado magangelye kaa dalbo magangeli ilaa uu kalaamka alla ka maqlo xataa yasmaca kalaam allah kalaamka alla ilaa u ka maqlo hade miman yasmacu yo ka maqlaa kalaamka alle kalaam allahi baa la yidhi cibaarata kalaamillaahi lama dhihin xadafna asal ma aha xadaf asal ma aha kalaamkii allow maqlaa waxuuna ka maqlayaa qofka muslimka markaas kaana marka iyadu waxaa marka ugu dambaysa marka si u wareeganayeen u wareeganayeen waxay yidhaahdeen kalaamka allan laba u kala qaadaynayo kalaamullaahi xaqiiqa macno xaqiiqo uu ku yahay iyo macno uu majaaz ku yahay jiray macnaha uu xaqiiqada ku yahay waa kalaamka nafsiga ah kalaam nafsi hadaa maqash waxaa weyn waa hadal alla subxaana watacaala nafsad ahaantiisa ku hadlaayo oo aan soo baxaynin oo aan banaanka wujuudba kulahayn waayo waa hadal aan banaanka jiritaan aan kulahayn waayo oo u nafsadiisa ku dhex jiro bs aan kasoo baxayninba la maqlin kalaamka alla xaqiiqadaa lama maqlay kuleeyihin maba la maqla waxaan wanaadaahumaa iyo wakalamahu rabbuhu iyo waxaasoo dhan maxay yihiin marka jawaab ma helayo ama haddii qur-aanka la yidhaha kalaamullahi lagu idlaaqo qur-aankan la akriya hadda waxay leeyihiin waa min jihati majaaz unbaa loogu magacaabay maahan xaqiiqa ma aha idan cinda alashaacira qur-aankan dhan waa majaazba qur-aankan oo dhan kalaamullahi maba aha qofku marka majaazkuna waa wax la inkiri kara waa la nafyi karaa majaazka qof hadda duu ku yidhaahdo waxaan hebel oo libaax aha soo gala war libaax maahan waa hebel waa dhihi kara haddii marka la yidhaha qur-aanku kalaamullaahi mmajaaz eh, ahaan uu ku yahay macnaheedu waxaa weeyaan kalaamullaahi ma ahan ayaa la dhihi karaa qur-aankan ninkii qur-aanka yidhaha kalaamullaahi ma ahanna muslimba maba ahan ah, madhabkooda ka xun madhabka muctasilada muctasila waa iscadeeyeen ayaka iyo jahmiyo laakiin ashaaciradu intay laalaabteen laalaabteen laakiin dariiqii muctasilada kusoo dhaceen walidaalika marka ayagu waxay kala qabaan kalaam nafsi kalaam lafdi amar nafsi amar lafdi ay ku kutubta usuululfiqigana waxaasay ku bineeyeen oo waxaa ku arkaysaa kutubta usuulka alamru nafsiyu alamru lafdiyu amarka lafdiga waxaas marka waxaa weyaan waa iska waxyaaba aan fidradana kasoo horjeeda walidaalika bayjuuri wuxuu sheegay qur-aanka in makhluuq lagu tilmaamo musxafka ku yaalo fii maqaami tacliim yani dadka cawaamta marka lala joogo in layska dhaafo laakiin marka dad wax garanayo ama wax loo akri kara lala joogo laa ba-sa lagu idlaaqi karaa inuu makhluuq yahay qur-aankaas idan nimanka waa muctazilo waa jahmiye waxaa kale iyagu marka ay sidoo kale ay sheegaan marka sawt inuu alla ku hadlayo laga maqlay qur-aankan oo jibriil ou ka maqlay waxna ka maqlo kalaamka alle hadduu doono jibriil maqashinayo alleh waxaa kugu daliila qowluhu nabiga sal l salam xadiidka saxiixa ah, u in allaha tacaala idaa axaba cabdan allah hadduu addoon jeclaado naadaa jibriila jibriila u dhawaaqaya inii axbabtu fulanan fa axibahu jibriil inii axbabtu fulanan fa axibahu soo hadal maaha marka annidaa haddii la yidhaha sawd iyo nido ma isfaaruqayan cod iyo nidaa ma isfaaruqayan iyadoo saas ay tahay haddana riwaayad bukhaari oo werinayo ay leedahay maalinta qiyaama ilaahi subxana wa tacala addoomada u dhawaaqaya fayunaadiihim bisawtin cod ayuu ugu dhawaaqaya cod yasmacuhu man qarwa man bacud qofka dhow iyo kan fogba oo iskusi u maqlaayo marka codka alle waa ka duwan yaha codka makhluuqa sifada adiga qaacidadii hore weligaa ku soco codka alle iyo codka makhluuqa waa kala duwan yahin adiga codkaaga qof dhow iyo qof dheer iskusi uma gaarsiin kartid laakiin alla subxaanahu watacaala codkiisa kan dhow iyo kan dheerba isku siday u maqlaaya sidaa marka u garo imaamu lbukhaarina khalqu afcaal ilcibaad kitaabkiisa sifatu sawd waa sugay oo wuxuu yiri sawdka alle ma shabaho sawdka makhluuqu yii marka taa iyaguna marka xaraf inuu yahay laa aqulu aliflaamiim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun waxaa kaloo kugu daliila id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafika id qaala allahu id waxaa xustaa waqti qaala allahu alla uu yiri muxuu yiri allana yaa ciisa buu yiri yaa ciisa xuruuf ay ka kooban tahay taas marka iyadu ashaacirada madhabkoodu waa madhab saas ah walidaalika bayjuuri markii uu sharxayay kitaabkan la yiraha burdaha beytkan low naasabat qadrahu aayaatuhu cidama axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami beytkaas markuu macnaynayo haddii mucjizaadkii nabiga la siiyey iyo sharaftiisu hadday isku dhigmi lahaayeen magaciisa marka lagu dhawaaqo lafaha baaba-ay ayaa soo noolaan lahay beydkaasuu macnaynaya markaasu wuxuu yihi beydkan ishkaala ku jiro ishkaalku wuxuu yahay ishkaalku wuxuu yahay buu yihi nebiga mucjizaadkii la siiyey qur-aanka ka mid a haddii la yidhaha marka qur-aanku sow kalaamullaahi ma ahan kalaamullaahi sow nebiga uusan ugu dhigmin marka oo yani sharafta nebiga say uga weyntahay kalaamka alleh waxaan dhahaynaa buu yidhi kalaamkaa laba ah macnaha qur-aanku waa laba qur-aan lafdi iyo qur-aan nafsi qur-aanka lafdiga ah waa muxdas yiri muxdas yani makhluuq waay qur-aanka lafdiga ah ee la akriyo marka qadiim iyo wax aan kan kale ee nafsiga ahna waa qadiimu yiri walqadiimu afdalu min alxaadis marka kalaamu nafsi iyo nebiga kalaamka nafsigaa fadli badan laakiin midkan lafdiga ahe la akriyo maadaama uu makhluuq yahay makhluuq nebigaa ugu fadli badan yii marka hadalkaas hadal kasii daran waa cudur daar kasii xun maqaaladii horeba yaa leytayo inuusa taabaninba yaaba roonaa lahayd marka qur-aankan inuu isagu yahay waxa icjaazka waxaa lagu kalaam nafsiya laguma icjaaz gelinin kufaaro quraysh kan keenaa la yiri wailaa hadday ahaan lahayd yani quraysh in la yidhi kalaamka alleen nafsadiisa ku jirin la maqalba kaasoo kale la imaada takliif maa laa yudaaqay noqonayd ilaahayna taas ka ma samaynayn marka qur-aankan la idinku dul akrinaayo mid lamida keena waay macnaheedu marka ninkii yiraahdo qur-aanku waa cibaara can kalaamillaahi nebi maxamedaa cabiray iyo hebelaa cabiray waxuu halis u yahay wixii weliid ibn lmugiira oo kale in haadaa ilaa qawl lbashar waxba isma dhaaman kaas iyo kan ahlulxadiidka iyagu marka waxay qabaan marka kuwaan cibaaro can kalaamillahi waay dhahayaan maaturiidiyadan xikaaya can kalaamillahi dhahayan xikaayo cibaaro maxaa farqi u dhexeeya waxay yidhahdeen xikaayada waa wixii yani waa tamthiil rasmi ah waa kalaamkii allo rasmi ah malagaana uu soo sheega marka waxay dhaheen taasna waa laga fiican yahay iska waxyaaba ahlulxadiidka waxay ka qabaan masaladan sifat lkalaam waxa ay leeyihiin kalaamullahi kalaamka alla subxaana qur-aanku waxay leedahay alqur-aanu kalaamu llahi hayru makhluuq qur-aanku ilaahi subxaana watacaala kalaamkiisa waaye hayru makhluuqin makhluuq ma aha oo waa tilmaan ilahay tilmaamihiisa kamida takalama allahu bihi allah ku hadlay subxaanahu watacaala alla subxaana watacaala ayaa ku hadlay minhu badaa ileyhi yacuud isagoo kasoo daahiray xaggiisau ka yimid qur-aanka oo ileyhi yacuud isaguna u laabanaya marka ugu dambayso kalaamka allana subxaana waxayna aaminsan yihiin ahlu sunnada an allaha tacaala yatakalamu alla inuu hadlaayo mataa shaaa wa kayfa shaaa wa bimaa shaaa waxuu doono goortuu doono siduu doono oo isaga u hadlaa ilaahay subxaana watacaala bixarfin wa sawtin boona ku hadlaa adiladeedana waa sheegnay bixarfin wa sawtin ayuu ku hadlayaa waxaa kale aaminsan yihiin an allaha tacaala lam yazal mutakaliman alla inuu yahay midaan kaba zuulinba inuu hadlaayo oo myani halkaas ay ku khilaafayaan karaamiyada in allaha tacaala lam yazal mutakaliman markay leeyihiin yatakalamu mataa shaaana waxay ku khilaafayaan ashaacirada oo iyadu iyagu diiday kalaamka inuu sifa ficliya inuu yahay diiday marka ay leeyihiin marka kalaamka ilaahay weeyaan waxa hadlaayana oo sifa daatiya oo qaa'iman bidaatihi ah markay leeyihiin ahlu xadiidkana waxay ku khilaafayeen muctasilada saasay faraq oo dhan marka u khilaafay isku soo duubduub masaladan laba asalay leedahay asal waxaa weeyaan kalaamku inuu qaa'imun bidaatillaahi inuu yahay kalaamkan alle daatadiisu ku qumaa oo wax hadlaayo waa alle daatada alla waay waxa hadlayso subxaana wa asalka labaad waxaa weeyaan yatakalamu bimashiiatihi mashiiadiisuu ku hadlaa ilaahay subxaana wa tacaala marka labadaas asal bay masaladaanu leedahay muctasilada iyo jahmiyada midda dambe oo alla inuu mashiicadiisa ku hadlo waa ogol yihiin waxay leeyihiin ilaahay marku doono wuu hadlaa laakiin hadalkiisa meeluu ku abuurayay leeyihin markuu alla doono inuu hadlo mashiicada kaas waa ogolyihiin marku doono alla inuu hadlo kalaamkiisa wuxuu ku abuurayaa geedaha ama hawada meeluu ku abuuraya maxay diideen marka kalaamku sifa daatiya inuu yahay oo alla uu daatadiisu inay kalaam ku sifaysan tahay ashaacirada iyo maaturidiyaduna waa ogol yihiin kalaamka sifa daatiya inuu yahay oo alle daatadiisu inay kalaam ku sifaysan tahay laakiin maxay diidan yihiin kalaamkaas alla markau doono inuu hadlaayo macna waaxidun qaa'imun bidaatihi kuleeyahy kalaamku waa nafsi wax oo yacni soo baxayo marku doono waxuu hadlayo ma ahna walidaalika eh, hayaad badan baa naqdinaya yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaai aladiina kuntum tazcumuun aakhira markii la gaaro saas dhahaa ilaahi subxaana watacaala wanaadaahuma rabuhuma alam anhakuma can tilkuma shajara goormuu ilaahay yirin intaan aadam la abuurin ka hormuu yirin ma iyo wuxuu yihi markii aadam la abuuru geedda cune kadib wahaakada kalaamka alla markau doono alla u hadla marka ashaacirada waxay diideen kalaamka inuu sifa ficliya yahay sifa daatiyana oo u ogol yihiin marka labada qolo qoloba daraf bay ku dhigtay ahlu sunnadiina labadiiba waa ogol yihin waxay leeyihin kalaamkan yaa hadlay haddii la dhaho allah hadlay kalaamka daatada alla ayuu ku qumay sifadaasi muxuu ku xiran yahan mashiicada allo ku xiranya markau doono hadlaya alla subxaana watacaala karaamiyada iyo ahlu sunnada maxay ku kala bedelan yihiin ayaka karaamiyada labada waa waxaa hadalku daatada allo ku qumay ayay leeyihiin markau doonana wuu hadlaa laakiin waxay uga duwanaadeen waxay diideen azalinimada sifadan ahlu sunnadii marka ayaguna maxay dhaheen walam yazal mutakaliman meeshaasna waxay ku khilaafeen nimankii la yiraahdo yani karaamiyaday ku khilaafeen marka saasaa firaqu ay ugu kala tagtageen mas'aladan qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wاlqowlu fi kitaabihi اlmufasl biأnahu kalaamuhu اlmunazl clى الrasuuli اlmuصطfى khayr اlwarى laysa bmakhluuqi wla bmuftarى yuxfadu bاlqalbi wbاllisaani yutlaa kama yusmacu bاlaadaani wاlqowlu qowl fii kitaabihi fii shani kitaabihi alla kitaabkiisa shanigiisa dhexdiisa qowlkaas oo almufasalu lakala bixbixiyey oo lakala dhigdhigay waxaa weeyaan biannahu alle biannahu dhe kitaabka kalaamuhu inuu alle kalaamkiisa uu yahay almunazalu ee lasoo daadejiyey waalqowlu qowl almufasalu ee la kala dhigdhigay oo aan gumuud iyo ishkaal uusan ku jirin fii kitaabihina ku saabsan kitaabka alla laga odhanaayo fii shani kitaabihi kitaabka alle shanigiisa laga dhahayo waxaa weeyaan biannahu alle biannahu kitaabkaasu kalaamuhu inuu yahay qur-aanku yani kalaamuhu inuu yahay almunazalu ee lasoo daadejiyey cala rasuuli lagu soo daadejiyey rasuulka korkiisa rasuulkii day almustafaa la doortay khayril waraa khalqiga kii uu khayrka badnaa ahaa laysa ma ahaanin huwa qur-aanku bimakhluuqin makhluuq ma ahaanin walaa bimuftaran mid la been abuurtayna ma ahaanin yuxfadu qur-aanka waa la xifdiyaa bilqalbi baa lagu xifdiyaa qalbiga wa billisaani carabkii baa lagu xifdiyaa wa bilisaani wayutlaa waa la akriyaa billisaani carabkii baa lagu akriyaa kamaa sida yusmacu loogu maqla bilaadaani dhagaha warka shaacirada waa wuxuu naqdinaya yuxfadu waa la xifdiyaa kalaamka alle bilqalbi baa lagu xifdiyaa qur-aankii waa qur-aanku waa kalaamka alle moogtaha yuxfadu waa la xifdiyaa ay lqur'aanu qur-aankii bilqalbi baa lagu xifdiyaa wayutlaa waa la akriyaa bilisaani baa lagu akriyaa kamaa sida yusmacu loogu maqla bilaadaani dhagaha kadaa sidaasi la-ag yundaru waa la eegaa ilayhi kitaabka xaggiisa bilabsaari indhaha lagu eegaa wayusadaru waana la sadareeyaa khaduhu fartiisa qoraalkiisa bil ayaadii gacmaha ayaa lagu qoraa wayusadaru waa la sadareeyaa khaduhu fartiisa bil ayaadii gacmaha wakullu dii markaasuu sheekhu wuxuu le wakullu dii ay wakullu haadihi lmadkuuraati waxaan lasoo sheegay dhammaan oo qalbiga iyo carabka iyo dhegaha ah makhluuqatun weeyaan kuwa makhluuqo oo la abuuray xaqiiqatan xaqiiq ahaan qalbiga iyo carabka wax lagu akrinaayo iyo gacmaha wax lagu qorayo iyo waa makhluuq duuna kalaami baari lkhaliiqati khalqiga allihii bilaabay kalaamkiisa sameya marka laga reebo waxyaabahan lasoo xusay waa makhluuq kalaamka allase makhluuq ma aha isagu marka waxaad leedahay masalan yani wayutlaa bilisaani yar carabkaa lagu akriyaa kalaamka alle kalaamka alle subxaanahu watacaala carabkaa lagu akriyo carabkaa waa makhluuq waxa aada akrinaysa se makhluuq ma ah waa kalaamullahi maxaa yeelay kalaamka waxaa loo nisbeeyaa qof axadkii ugu horeeyey oo ku hadlay ila isagoo ku qumay maogtahay walidaalika markaad qur-aan akrinayso anaa warkeygaan akrinaa ma dhehaysa hadalkii alla waay waxaan akrinaya leedahay caqligan waa keenayaa taas haddaad gabay nin tiriye hadda aad imruulqays oo kale gabay ou tiriye haddaad soo qaado ood adiga akriso waryaa iskale hadalkan hadii lagu yiraa gabaygan imruulqaysa leedahay ee ma dhehaysid yani hadalkii imruulqaysnimo ugama baxaayo in adiga ku hadashay sidaas la kalaamka qur-aanku inuu kalaam alla yahay uga bixi maayo in adiga ku hadashay taas marka iyaduna sidaa in loo ogaado masalada marka waxaa kaloo jiro yar qur-aanku niman waaqifiye la dhihi jiray alqur-aanu kalaamu markay jahliyada soo baxeen yaa waxay qasab noqotay alqur-aanu kalaamullahi hayru makhluuqin in la yihahdo niman marka waaqifiye layiraa oo waxaa soo baxa kalaamullahi ku istaagay makhluuqna ma dhahayna hayru makhluuqna ma dhahayna dhahn nimankaas maxamed ibnu shujaac eh, salji ayaa raggi ugu waaweynaa kamid ahay rag kalena waa lagu tuurtuuray eh, masaladaas marka iyaguna waa qolo un markaa firqo masaladaas ku dhuntay marka maaha inay ka shakiyaan kalaamka alle eh, inuu inuu inuu inuu kalaamka alle inuunan makhluuq ahayn inay ka shakiyaan maaha qolo kale iyaguna jiraan marka masalo kaleo masalatu lafdi baa timid markii dambe oo qur-aanka marka adiga a ah ku dhawaaqaysa maxaa la dhahayaa marka laba loo kala ah, tafsiila la gelinayaa taas oo waxaa laleeyahay marka lafdii bilqur-aan dhawaaqa aan anigu qur-aanka ku dhawaaqaayo allafdu waa masder lafdigu waa masder masderkuna macno ficilna waa yeeshaa mar kalena macno ismi mafcuulu yeeshaa marka ay ficilka tahay macnaha ficilka adiga ficilkaaga makhluuq waayo marka laakiin macnaha ismiga mafcuul loo yeelo lafdii ay malfuudii waxaan aniga aan ku dhawaaqayo hadday tahay waxaa laleeyahay marka malfuudku waa hayru makhluuq qur-aanka alkitaabatu makhluuqatun waalmaktuubu hayru makhluuq allafdu waxaa la dhahayaa markaas allafdu makhluuqun waalmalfuudu hayru makhluuqin laakiin qofku haddii uu yidhaahdo lafdii bilqur'aani makhluuqun yuriidu lqur'aan hadduu yidhaaho aniga dhawaaqa aan qur-aanka ku dhawaaqayo waa makhluuq qur-aankana oo u jeedaba oo malfuudkii oo u jahmi waayo walidaalika marka maadaama lafdigan oo ixtimaal yeelo karo imaam axmed ibnu xambal waa diiday in lafdigan la iطlaaqabasiisa oo wuxuu yihi qofkii yidhaahdo lafdii bilqur'aani makhluuqna waa jahmi lafdii bilqur'aani hayru makhluuq qofkii dhahana waa mubtadic u dadka qaar marka waa fahmi waayeen laba war isu soo horjeeda laakiin imaam axmed welejeedkiisu waxaa maadaama ereygan jahmiya ay kusoo gambanayso sadan lidariica inaan la sheeginba laakiin haddii la rabo masalada in laga hadlo xaqiiqadeeda bukhaari baa ka hadlay imaamu lbukhaari khalqu afcaalilcibaadka wuxuuna sheegay alfaa annaga dhawaaqeena iyo ficilkeena waa makhluuq wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun amaa laakiin wax aan akrinayno ku dhawaaqayno ayru makhluuq waa kalaam ullahi markaan qur-aanka arinayno taana waxaa ku cadaynaya qaariga qur-aanka markuu akrinayo waxaa laleeyahay qofkaas waa sawd macan yahay waa sawd xun yahay sawdkii asaga fiir hadduusan makhluuq ahayn xumaan iyo wanaag looma kala nisbeeyeen amaa laakiin waxa uu akrinayo qur-aanka marnaba ma la dhahayo waa xun yahay waa xun yahay la dhihi maayo marnaba sooma kasin taasna marka waa kutusaysaa masalatu lafdina marka waa taas wuxuu yihi marka wakullu dii kan dhammaantiis wakullu dii ay wakullu haadihi kan tan dhammaanteed waxyaabahan oo dhan oo qalbigii iyo carabkii iyo dhaqdhaqaaqii iyo dhegihii iyo makhluuqatun weyaan xaqiiqatan xaqiiq ahaan duuna kalaami baari lkhaliiqati khalqiga allihii bilaabay abuuristooda kalaamkiisa ka soke maya oo khalqiga allihii bilaabay kalaamkiisu makhluuq maaha isaga jallat sifaatu rabbinaa jallat way weynaatay sifaatu rabbinaa rabbigeen eh, tilmaamihiisii arraxmaani allihii raxmaanka ahaa can wasfihaa ayay ka weynaatay ku tilmaamideeda bilkhalqi lagu tilmaamo makhluuq lagu tilmaamo walxidsaani iyo soo derin iyo cusboonaan in lagu tilmaamo sifaadka rabbigeen waa ka weyn yihiin maadaama kalaamku sifo oo alle u yahay kalaamkiisu eh, sifaadka rabbigeen way ka weynaatay in lagu tilmaamo makhluuq yani tajadud jallad way weynaatay sifaatu rabbina rabbigeen tilmaamihiisa alraxmaani allihii raxmaanka ahaa can wasfihaa bay ka weynaatay in lagu sifeeyo bilkhalqi makhluuqnimo in lagu sifeeyo waalxidsaani iyo soo derin faasawtu waalalxaanu sawtu lqaari laakinama almatluwu qowlu lbaari fasawtu sawtka iyo walalxaanu iyo laxanka alxanada sawtulqaari qaariga codkiisa waay sawtku qaariga iskale ninka wax akrinaya kan wax akrinayo codkiisa weeyaan laakinama almatluwu kan la akrinayase qowlulbaariyi allaha khaaliqa qowlkiisa waay saa kuu kala bixiyeyba waa kaas oo wuxuu ku yihi fasawtu codka iyo walalxaanu laxanada sawtulqaariyi kan akrinayo codkiisa waay qofka qur-aanka akrinaayo codka markaad ka hadlayso codka waxaa iskale qaariya saa darteed ba wuxuu u aqbalayaa codka in lagu sifeeyo xusni iyo qubxi radaa-a iyo jawda in lagu sifeeyo wanaag iyo cod xumaan laakinama almatluwu kan la akrinayose qowlulbaari weeyaan allaha khaaliqa qowlkiisa waaye saa darteed ma lagu tilmaamayo isaga waa xun yahay ee lama dhahayo shayga la akrinayo ma qaalahu laa yaqbalu tabdiila kalaa walaa asdaqu minhu qiila maa wixii qaalahu uu yidhi alla subxaana watacaala laa yaqbalu ma aqbalaayo atabdiila bedelitaan ma aqbalaayo kalaa iska badaayo inuu bedelitaan aqbalo walaa asdaqu wax ka run badan minhu alla ka run badan qiilan xagga oraahdana maba jiraanba maa wixii qaalahu uu yidhi alla subxaana watacaala laa yaqbalu aqbali maayo atabdiila bedelitaan ma aqbalayo oo wixii alla uu yiraahdo lama bedeli karo kalaa walaa asdaqu wax axadka run badan qiilan xagga oraahda ama hadalka kaga run badan minhu alla kaga run badanna ma ahanin oo mama jiro waqad rawa asiqaatu can khayri ilmala bianahu caza wajala wacalaa fii hulusi leyli alakhiiri yanzilu yaquulu hal min taa'ibin fayuqbilu hal min musii'in daalibin lilmaqfira yajid kariiman qaabila lilmacdirah ymunu bاlkhayraati wاlfadaa'il wayasturu اlcayba wayucطi الsaa'il waanahu yajiiءu ywma اlfasli kama yashaءu lilqadاءi اlcadli waxa uu yidhi waqad rawaa waxay wariyeen athiqaatu hiqaadkii kuwii lagu kalsoonaa akhbaarta ay soo wariyaan iyo diinkoodaba lagu kalsoonaa waxay wariyeen can khayrilmalaa jamaaco kuwii ugu khayrka badnaa ay kasoo wariyeen xaggooda waa saxaabadii baa laga warinaya iyagana nebigay ka warinayaani sala allahu calayhi waaalih wasalam biannahu alle caza caza wajalla caza qaalib ahaayey wajalla weynaaye wacalaa sareeyeye fii huluthi leyli alakhiiri saddex dalooloo daloolka dambe ee habeenka yanzilu inuu soo degayo alle yaquulu wuxuu dhahayaa hal min taa'ibin mid toobad keenayaa ma jiraa fa yuqbilu oo soo jeesanayo oo alle xaggeyga usoo jeesanayu dhahayaa hal min musii'in mid dembe mid xumaan falay daalibin kaas oo daalibin dalbanayo lilmakfirati ma jiraa dembi dhaaf yejid helee kaasi kariiman buu helayaa alle yani karam badan oo wanaag badan qaabilan ayuu helayaa aqbalaya lilmacdirati cudurdaarka aqbalaya yamunu wuu galladaysanayaa bilkhayraati buu ku galladaysanaya khayraadka waalfadaa'ili iyo fadaaisha wayasturu wuxuu asturayaa alleh alcayba ceebta ayuu asturayaa wayucdii wuu siinayaa assaa'ila midka wax warsanayuu siinayaa sifatu nuzuul halkaan uga hadlayaa nuzuulku waa sifa ficliya oo sifaadka alla subxaana watacaala ee ficliga ah weyaan weliba masaladan marka sifadan nuzuulka ka keyriha min asifaat iyaa dadku ku kala yihiin sidaan baabl sifaat aan ku sheegnay waa la rumaynaya waxaana lagu rumaynayaa min geyri taxriifin walaa tactiil wa min geyri takyiifin walaa tamhiil saasaa lagu rumaynaya dadkii marka dawaaiftii alasmaa sifaat qawaaciddii ahlu sunnada ku yacni dhegey ee ayagu in tilmaamaha alle sidooda loo maro oo yani laga daayo yacni dafiraada iyo bedelaadda tashbiihana laga daayo sidoo kalena laga daayo qaabeyntana laga daayo dadkii qabay sideeday u daynayaan waa sugayaan dadkii ayagu awalba madhabkooda oo ahaa madhabu ta'wiili iyo madhabu tajhiilna dariiqadoodii bay la marayaan macam walidaalika jahmiyada iyo muctazilada iyo ashaacirada iyo maatuuridyada kulligood masaladan waxaa weya sifadan waa wada diidaan oo way inkiraan oo axaadiistan see la yeela ayaa la yiri markaasay waxay yidhaahdeen qaarkood axaadiistan waxaa weeyaan waa iska waxay yidhahdeen waa aaxaad axaadna waxaa weeyaan maadaama oo ictiqaad lagama qaatay adila lafdiya waaye aladila alcaqliya ka hor timaaday adila alcaqliyana waxay tahay ana alqadiima laa yataxarak waxaasay la galeen marka oo axadka qadiimka ilaahay mase dhaqdhaqaaqin marka iyagoo taxarug iyo dhaqdhaqaaq iyo waxaas inay la galaanba maba ahan tilmaantan mar haddii la sheegay sideeda inay u daayaan oo sideeda ay u rumeeyaan haddaad dhaqdhaqaaq iyo baabkeed gasho takyiifaa gashay takyiifna maba isku kalifaan ahlu sunnada qoladan marka ashaacira kuwooda ayagu xoogaa xadiidka isku dayayo ka xishoonayo inay xadiidka toos u radiyaanna si kale isticmaaleenoo waxay yidhaahdeen meeshan waxaa loo jeedaa bimacnaa yanzilu amruhu ilahay amarkiisa soo degaayo hade amarka alle mar walbauba soo degaayo yudabiru lmra min asamaai ila alardi mar kasta alla oo koonka amarkiisa usoo degaa degaayo maxaa marka saddex dalooloo daloolka dambe habeenkii maxaa khaas ka dhigay marka taa iyo midda kale waxaasoo ilaa iyo dhowr iyo toban saxaabi sideed iyo toban saxaabi ayaa werisay xadiidkan nusuulka sida culamada qaar ay sheegeen intooda mid kastaa yanzilu amru rabbinaa wax ku wariyey ma laha marmarna waxay yidhahdeen yanzilu malaku rabbina ayaga laftirkooda meelma isku raacaya malagaa soo degaya dheen ayaga taana waxaa looga jawaabay malagaa soo degaya waxaa diidayo siyaaqa xadiidka alla subxaana watacaala baa soo degaayo xadiidku yidhi ficilkii alla loo tiiriyey isnaad xaqiiqi ah waa ninkii majaazi waayo dhho daliilaa laga rabaa midda labaadoo kale ile xadaf asal ma aha xadafkuna waa majaazi taqdiirku sidiisuba waa majaazi kalaamku mar haddii taqdiir loo sameeyo asalkii waa ka baxay marka in laabudda min daliil lala imaado la keeno midda kale waxaa kaloo siyaaq ah haddaad fiirso yanzilu rabbunaa kula leylati kula leylatin ilaa samaai dunya xiina yabqaa sulis illeyl markuu habeenkii u ka haro fayaquulu wuxuu dhahayaa hal min taa'ibin ama hal min mustakfirin faakfira lahu mid dembi dhaaf rabaa ma jira aanu dembi dhaafee malag saas ma dhihi karan riwaayaadka qaar waxay leeyihiin inuu alla dhahayo laa as'alu can cibaadii axadan axad addoomadeeda kama weydiinayo maanta hadda axad addoomadeeda axad aan wax ku weydiinayaa ma jiro malag maa sidaas dhahayana siyaaqa axaadiisu nusuul haddaa fiiriso malagaas saas dhahayo waaba anfinaysaa yanzilu malaku rabbina ma aha salafkuna tilmaantahan sideedaana isugi jireen eh, abu cusmaan asaabuni kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaabi alxadiid wuxuu wariyey eh, in cabdullahi bnu daahir amiirkii la dhihi jiray ayaa isxaaq bnu raaweyhi wuxuu ku yiri xadiidtan aada warinaysaano nusuulka waa maxay markaasu wuxuu yihi acaza allahu alamiira amiirka allah xoojiye oo allah sharfeen ilaahay sooma dhihin wajaaa rabuka walmalaku safan safaa markaasuu wuxuu yihi dalika yowma alqiyaama maalinta qiyaamo waayurtaas markaasuu isxaaq wuxuu yihi man ya'tii yowma alqiyaama allaha aakhiro imaanayo man yamnachu lyowm hadda yaa ka celinayo inuu samaa dunya usoo dego hadduu qiyaamo aada ogoshahay inuu imaanayo yaa u diiday marka inuu soo dego habeenkiisulsuleyl akhiir markay ka dhiman mid kalena sidoo kale ayaa wuxuu yihi eh, nuzuulka ka hadhadnay markaasuu wuxuu yihi imaam min aimati selafku kala hadlay markaasuu asbithu fawq horta ilaahay kor ku sheeg yii markaasaan nusuulka ka hadlaynayo ilaa nusuulku ma ogtahay wuxuu ka baxayaa sifa culuwiga alla subxaana watacaala manaa nusuulku macnaheedu waxaa weyaan qofkii culuwi rumaysan ayaa horta nusuulna rumay kara laakiin nin awalba culuwiga diido ilaahay meel walbau joogaa yiri de nusuul ma rumaynayo waa laska ogyahay marka nusuulka yaanaanba isku shidaynayna marka hore horta culuwiga rumey buu yiri markaasaan nusuulkii ka hadlayna fudayl ibnu ciyaad llah wuxuu taabiciga isagana idaa qaala laka aljahmiyu jahmiga hadduu ku yidhaahdo ana laa uminu birabbin yazuulu min makaani ilaa makaan anuu rabbi makaan inta kasoo guuro meel kale usoo guurayo ama usoo ma rumaynayo hadduu ku dhaho waxaa ku tiraahdaa buu yidhi adigana faqul lahu ana uminu birabbin yafcalu maa yashaa anugu waxaan rumaynaa rabbi waxuu doono sameeya saas ugu jawaab masale marka nuzuulka waxaa aada axaadiista nuzuulka waxaa jamciyey alimaamu daara qutni risaala ayuu ka jamciyey waana mabuuc axaadiista nuzuulka iyo duruqdiisa dhan u jamciyey intii uu ka gaari karialimaam adaara qutni abulxasan cali bin cumar raximah llah kitaabkaasna marka waa la heli karaa hala fiirfiiriyo hala axaadiista ninkii raba halkaa ha eego waxa iyaduna culammadu ay ka hadlaan nusuulku marku alla samaa dunyaa usoo degaayo carshiga carshiga msoo banaynaya masma soo banaynayo masaladaasna waa laga hadlaa war raajixu inaan laga hadlin masalada laga tawaqufo culuwga allana waa rumaynaynaa maadaama culuwi mutlaqa uu yahay ilaahay uu leeyahay mar ou alla subxaanahu watacaala culuwi ku sifaysnayn ma jiro maca daalikana waa soo degaa saasaan dhahayn fahuwa alla subxaanahu watacaala marka waa mar walba waa caalin calaa khalqihi khalqigiisa o dhan oo ka sareeyaa wayanzilu xiina yabqaa hulusi leyl lahiir marku haro uu soo degaa khalaas intaas unbaa taana in looga haro ay ku wanaagsan tahay waxyaabahan kaloo iyadu ay leeyihiin dadka qaarkood halkan markay hulusuleyl u tahay meel kale maalin ka tahay see nusuulku dhowr mar mau taas anagu habeenka iyo maalinta de ilaahay subxaana watacaala habeen iyo maalin laguma dureeriyey barnaamijkaas marka taas waa ka dayneynaa takyiif iyo tamhiil iyo midna la geli mayno nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam saasuu sheegay sideedan u rumayneynaa wixii nebi maxamed sheegay ee bukhaari muslim ku qoran marnaba ma ka shakinayno nuzuulkii isaguna inahaas ayaa marka laga sheegi karaa waqad rawaa way wariyeen athiqaatu kuwii lagu kalsoonaa diintooda iyo wax soo guurintoodaba can khayri ilmalaa jamaaca kuwii eh, ugu khayrka badnaa xaggooda biannahu caza wajalla alle wacalaa sareeye fii thulusi illeyli saddex daloolo dalool alakhiiri ee dambe yanzilu inuu soo degayo alle yaquulu wuxuu dhahayaa hal min taa'ibin mid toobad keenaya ma jiro fayuqbilu soo jeesanaayo oo alla xaggiisa usoo jeesanayo nusuulka wax soo degaa waa alla malagna maaha amarna maaha raxmadna ma ah yanzilu raxmatu rabbina allah soo degaa raxmadiina waa la soo degaa alla subxaana watacaala dabcan laakiin raxmad keligeedaa soo degeyso ma la gara kara hal min musiiin buu dhahayaa mid yn xadiidka tarjumaya hal min musiiin mid xumaan falay kaasoo daalibin dalbanay kaasoo daalibin ku dalbaayo lilmaqfirati dambi dhaaf ma jira yajid hele kariiman mid alla wanaagsan qaabilan aqbalo lilmacdirati cudurdaarka yamunu alla wuxuu ku galladaysaa bilkhayraati khayraan waalfadaa'ili iyo fadaa'il wayasturu wuu asturaya alcayba caybta wayucdii waa siinaya asaa'ila midka wax weydiisanaya waanahu yajiu yowma alfasli kamaa yashaau lilqadaai alcadli halkana sifatu lmajiia uga hadlayaa waanahu alla subxaanahu watacaala yajiiu waa imaanaya yowma alfasli maalinta yani la kala saaraya khalqiga kamaa sidii yashaau uu doonayo ayuu u imaanayaa lilqadaa'i buuna u imaanayaa xugun xugunkii alcadli cadliga ah buu la imaanayaasifatlmajina iyo sifatlitiyaan waa isku mid qur-aanku marka labadaba waa ku timid hal yanduruuna ilaa an tatiyahum almalaaikatu aw yatiya rabuka aw yatiya bacdu aayaati rabbik amru rabbika lama dhihi karo sababto ah waa la sheegay amarkii ilaahay aw yatiya bacdu aayaati rabbikaabil marka tanwiicna waa meeshaan hal yanduruuna ilaa an taatiyahum almalaaikatu aw yatiya rabuka aw yatiya bacdu aayaati rabbik waxaa kaloo alle subxaana wa tacaala uu yihi wajaaa rabuka walmalaku safan safa sifatu lmajiina waa taas iyaduna sunada nabiga caleyh salaatu salaamna saasay cadaysay inuu alla imaanayo subxaana wa tacaala lifasli lqadaa inuu u imaanayo waxaan ictiqaadsanaha sidoo kale alle yejii-u inuu imaanayo yowma alfasli iskala saaridda maalinteeda kamaa sidii yashaau uu doonayo lilqadaa'i buuna la imaanaya ama lilqadaai liajli lqadaai buu u imaanaya inuu kala saaro liajli lqadaai xugun xugunkeedii alcadli cadaalada ku dhisnaa ayuu la imaanaya waanahu yuraa bilaa inkaari fii janati lfirdowsi bilabsaari kullun yaraahu ru'yata alcayaani kamaa ataa fii muxkami lqur'aani وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها خص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات إلى آخر ما قال الناظم رحمه الله waxa uu yidhi wa anahu alla subxaanahu watacaala yuraa waa la fii janat alfirdowsi baa lagu arkaya janat jannatulfirdows dhexdeeda bil absaari aragyada ayaana lagu arkayaa indhaha kullun mid kasta yaraahu wou arkayaa alle ru'yata alcayaani yani arkid kullun mid kasta yaraahu wou arkayaa ru'yata alcayaani yani indhaha aragtidoodu arkayaa aragti cad ayuu arkayaa kamaa sidii ataa uu ku yimid fii muxkami alqur'aani qur-aanka muxkamkiisa sida ku timid wa fii xadiidi sayidi alanaami iyo sidii ku timid wa fii xadiidi sayidi alanaami khalqiga sayidkooda xadiidkiisa sida ku timid min gayri maa shakin shaki la-aan bay arkeen walaa ibhaami iyo ama min gayri maa shakin sidii qur-aanka iyo sunnadiiba ay ugu timid shaki la-aan walaa ibhaamin iyo qarsoodi la-aan ru'yata xaqin yarownahaa yarownahu way arkayaan allay arkayaan muminiinta ru'yata xaqin dhabnimo aragtideeday arkayaan aragti dhab ah laysa ma ahaanin iyagu yamtaruunahaa kuwii ku shakinaya ma aha kashamsi waxay arkayaan kashamsi ka ru'yati shamsi xaal ay tahay qoraxda aragtideeda oo kale saxwan xaal ay tahay qoraxdii mid saafi ah laa saxaaba daruur duunaha aysan ka sukeynin sukadeed aysan ahayn wakhusa waa la gaar yeelay biru'yati aragtidii awliyaa'uhu baa lagu gaar yeelay alla awliyadiisa fadiilatan liajli fadiilatin dheeraadsiin darteed waxujibuu waana laga xijaabay acdaa'uhu acdaa'diisa waa laga xijaabay ru'yadii waa laga xijaabay acdaa'da alla subxaana watacaala waa gaaladii halkan wuxuu uga hadlayaa masalatu ru'ya masalatu ru'ya marka waa iyaduna mas'ale muhima weeyaano maxaa yeele wax jannada laga helo wax ugu fadliga badanba waa aragtida alla subxaana wa tacaala ru'yaduna qur-aanku waxay ugu timid saddex aayadood ayay ku timid sunadana axaadiis mutawaatiraa timid qur-aanku marka saddexda aayadood aayadna waaba sariix waa nas aayad kalena nebigaa ku macneeyey sala allahu caleyh ali wasalam aayadda saddexaadna culammadii salafkaa ka fahmiyey wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira wejiyaalo maalintaas waa ifayaan rabbigeedayna eegeysaa wejiyada wujuuh wejigaa la cabiray waxaana loo cabiray waxay tahay wixii wax lagu eegayo indhaha wejig wejigay ku yaalaan waxa la eegayna waa la sheegay inuu alla yahay subxaana watacaala majaaz meeshaas ma aqbalaysa marka wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa naadira nadara ficilkaasna haddii ilaa lagu gudbiyo waa fiiriyey intidaar ma jira naam intidaarka sawaabtooday sugayaan hadii la yihaaha waaba taasu inay noqoto nicmo iska daayo waaba dhibba nacam qofka halkan fadhi sawaabtaadi sug in la yihah nacam waxaasna jannada maba yaalaanba oo jannada sawaab la sugto oo aan la haysanin maba jiraba nacam nacam maa fi ljannati intidaaru mu'lim uu yiri ibnu lqayim raximahullah nacam marka eh, aayad waa taas aayadda kale waxaa weeyaan qowluhu tacaala liladiina axsanuu wa waziyaada kuwii ixsaanka sameeyey ixsaanka la yimid waxay leeyihiin janno xaalad wanaagsan waziyaada iyo ziyaado wuxuu ku macnayay nabiga sal ly salam ziyaadadu inay tahay annadaru ilaa wajhi illahi tacaala wejiga alloo la fiiriye waa ziyaadada aayadda kale kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun rabbigood maalintaas waa lala xijaabayaa gaalada oo ma arkayaan imaam maali imaam axmed iyo shaafici iyo imaam axmed waxay yidhaahdeen haddii gaalada lagu ciqaabay inaysan alla arkaynin mu'miniinta waxa lagu sawaabiyaa waa inay alla arkayaan subxaanahu wa tacaala maxaa yele hadii la yidhaha gaaladii ilaahay ma arkayaanoo allaa laga xijaabay haddii la dhaho mu'miniintiina alla ma arkayaanoo iyagana waa laga xijaabay de isku mid ay noqonayaan marka taasna aimadaas ayaa ka istimbaadeen waxaa marka jirta iyada ru'yadu marka bilaa kayfiya alla la arkaa kayfiyada alla uu yahay iyo sida lagu arkaayo anoo ma garanayn waxaan ognahay laakiin in alla subxaana watacaala markasta u sareeyo caalin calaa khalqihi weeyaan muminiintuna inay jannada ku arkayan aayadahaas waa tilmaameen axaadiistana waxay sheegeen sida in loo arkaayo leylat albadri habeenka habeenka afari tobnaadka oo aan cirku wax wax kale aanay ku jirin sida loo arkaayo kale ama qoraxda daruur iyadoo aysan jirin sida loogu jeedo oo kale yani lababa waa dhacaysaayo xagga cadaanta yani waxaan ujeeda xagga aragtida iyo inaan aragtidii laysku riixriixaynin qoraxdaas iyo dayaxaas nina hadda ninka kale iga leexa iyo ma riixriixayo marka waxa laysku shabahayana waa ru'yada aragtida waa aragtida waxa laysku shabahayo ma ahan yani almar-iyu ma aha kan la arkaayo ma aha alle iyo dayaxa in laysku shabahayo maahane waa aragtida dayaxa sida loo arkaayo si la-egoo kale allana loo arkaa xagga aragtida unbaa shabahu oo ka jira ee ma aha waxa la arkayo shabah ma jiro dhinacaashabah dhinaca kama jiro taana marka in loo ogaado waa laga maarmaan madaahibtu marka maxay qabaan ahlu xadiidka sidaan aan sheegay qabaan in alla subxaana watacaala la arkaayo jannada lagu arkaayo jahmiyada iyo muctasilada waxay qabaan inaan la arkaynin alla subxaana watacaala maxaa yeele waxaa la arkaa wixii jismi ahay dheheen caqli unbaa iska adeegsadeen adila ay la imaaye ku dhegeen waa jirtaa laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar wahuwa latiifu lkhabiir aragyadu ilaahay subxaana watacaala ma koobaan de laa tudrikuhu labsaaru alidraak huwa alixaada waay waa koobidda waay marka muminku ou alle jannada ku arkaayo ilaahay bau koobay cid dhahaysa ma laha aayaddu marka waxay diideysa waa alixaada in ilaahay la koobo oo aragti lagu koobo maya farqidan u dhexeeya arkidda alla la arkaa iyo koobista la koobayo waxaa kaloo la dhihi karaa aayaddu adduunyaday ka warramay adduunyada ilaahay subxana wa ma lagu arko walqowl raajix nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay ma arkay markii la dheelmay mase ma arkin inuunan indhihiisa ku arkina raajixa nacam riwaayada ibnu cabaas midna waxay leedahay ra-aahu nacam raaahu aahu hah waa arkay riwaayo kalena waxay tiri ra-aahu bifu-aadihi ku arkay taas dhanbaa marka midda hore fasiraysa marka laba aayadda labadaas macno unbaa lagu macnayaa marka labadaas macno unbaa lagu fasiraa qur-aanka si loo jamciyo waxaa kalay ku dhegeen qaala lan taraanii walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakalamahu rabuhu qaala rabbi arinii andur ileyk qaala lan taraanii ma i arkeysa walan tufiidu tabiiday nafyi <clears throat> nafyi abadi ah faa taas waxaa jawaab looga dhigay marka lantaani nafyi abadia ma faa-iideyso walidaalika ibnu hishaam iyo ibnu maalik iyo waa uga hadleen naxwada qadru nadaha ibnu hishaam baa uga hadlay oo wuxuu yii markuu lanta markuu ka hadla walaa tufiidu ta'biida buu yii khilaafan lizamakshariyi fii umuujihi zamakshari khilaafa ma faa-iideyso tan kale waxaa weyaan imaam ibnu maalikna saasoo kale oo aimatu lcarabiya ah, waman ra nafya bilan muabada faqowlahu rdud wasiwaahu facduda saas qofkii lan nafyi abadi aynay faa-iideynaysa u arko qowlkiisa raddi buu yiri kan kale ee isaga kasoo harana ku dhowy inaynan faa-iideyneynin qur-aankana waa laga garanayo walan yatamanowhu abadan alayiri yahuudi weligeed ma tamaninayaan geeri aakhirana inay tamaninayaana imaan doonta wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabuka rabbigaa waxay leeyiin mar un aan iska dhimanno marka lam tabiid ma keento ilaa qaraa-in inay la socotoon maaha nincan asalku maaha inay tabiid <clears throat> ay faa-iideyneyso waxaa kaloo aayadda ay daliishadeen tafsirkeeda waxaa daliil ay u tahay in la arkaayo alla subxaana watacaala maxaa yeele nabi muuse wax mustaxiila ilaahay maba weydiisteenba midda labaadoo kale waxaa weyaan ilaahay subxaana watacaala buurta ayuu isu muujiyey wax kamida ah ayuu buurta isku muujiyey buurta isku muujiyey buurtii oo marka buurta iyadoo laftirkeeda waa makhluuq soma kasi haddii marka buurtii laysku muujiyey jannadiina alle in lagu arkayo qur-aanka uu ku sheegay maxaa diidaya marka <coughs> nimankaas marka iyadu saasay dheheen ashaaciradu waxay dheheen anagu iyada waa rumaysannahay laakiin waxay yidhaahdeen hore lagama arkaayo gadaal lagama arkaayo midig lagama arkaayo bidix lagama arkaayo kor lagama arkayo hoosna lagama arkaayo waa marka ru'yo ma jirto macnaheedu saas marka alimaam yaxya eh, abilkhayr alcumraani ayaa wuxuu leeyahay ashaaciradu ru'yo ma rumaynin war oo iswaxaa weyaan iska dabawareeg keliya un ah waay warkooda marka ru'yo ay rumaysan yihin ma jirto saasa soo baxayso ugu dambeyn iyaguna marka ilaahay subxaana watacaala ru'yadiisa in la rumeeyo waana sareeya alla subxaana watacaala tan kale iyadu kitaabkiisa alintisaar uu ku sheegay yaxya bnu abilkhayr alcumraani lidaalika hadii la yidhaha ashaaciradu ilaahay in la arkaayo ma rumaysna qalad ma aha sababto hadalkooda meesha unba ku dhamaana daa'iman ayaga warkooda warkii muctazilada unba dabada usoo galaan iyaga unbaa iska daba wareegaya ma aha ayb taasaa marka madaahibtu ay ka kala yidhaahdeen masaladan iyadana waxaa kaloo iyadana marka laga hadlay laga hadlaa gaalada ilahay inays arkayn waa la sheegay munaafiqiinta ka waran ayagu ma arkaayan ru'yatu imtixaan waa arkaayan ilaahi subxaana watacaala markii qolo walba waxaa laleeyahay ha raacdo wixii eh, ay caabudi jirtay nin kastaa wuxuu caabudi jiro raacaya ummadan oo munaafiqiinteeda ku jirtaa soo haraya markaasu alla subxaana watacaala suurada ugu imaanaya suurad ay garanayaan maraugu imaanaya marka dambe markaasay muminiintii waa sujuudayaan munaafiqiinta inay sujuudaan isku dayayaan dhabarkooda loox baa laga dhigaya wadalika qowluhu tacaala yowma yakshafu can saaqin wayudcuuna ila sujuudi falaa yastaiicuun marka munaafiqiintii aragtida ay alla arkeen marka waa ru'yatu imtixaan waay ma ahan ruyo iyaga wax lagu kala saarayo maahan ru'yatu naciimin wa suruur ma aha midaas marka muminiinta bisa iskale ru'yatu naciimin wa suruurta oo jannada ilaahay ay ku arkayaan wuxuu yihi marka anahu alle yuraa waa la arkayaa bilaa inkaarin inkirid la-aan ayaa la arkayaa fii janati lfirdowsi baa lagu arkayaa janat lfirdows bil absaari aragyada ayaa lagu arkayaa indhaha kullun mid kastaa yaraahu wou arkayaa muminiinta ka mid a ru'yat alcayaani buu arkayaa aragti cad ayuu arkayaa kamaa sidii ataa uu ku yimid fii muxkami qur'aani sidii ku timid qur muxkamkiisa sida ku timid yani qur sida ku timid wafii xadiidi sayidi lanaamina ku timid khalqiga sayidkooda xadiidkiisa ku timid min gayri maa shakin shaki la-aan walaa ibhaamin iyo qarin la-aan ru'yata xaqin yarawnahu way arkayaan ru'yata xaqin aragti dhaba laysa yamtaruunaha aanay ku murmeynin kashamsi xaal ay tahay ka ru'yati shamsi oo kale qoraxda aragtideeda oo kale saxwan marka saxwan xaal ay tahay midii saafi ah laa saxaaba daruur duunaha aysa sokadeed aanay ahayn wakhusa waa la gaar yeelay awliyaauhu awliyadiisa lagu gaar yeelay biru'yati aragtida fadiilatan marka aragtidiisa ru'yatu suruur waay walfarax waljazaa weyaan fadiilatan xaalay tahay fadiilatan liajli fadiilatin dheh fadiilatan tafadulan liajli tafadulin dheeraadsiin muminiinta la dheeraadsiiye darteed waxujiibuu waa laga xijaabay acdaa'uhu acdaa'diisiina waa la xijaabay oo waa laga xijaabay inay alla arkaan kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun intaas ayuu wuxuu ka sheegay tilmaami wuxuu ka sheegay yani mas'alatu ru'ya aragtida allah subxaanahu watacaala hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam ala nabiyina mxamed